bsmi اllah الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وصlى اllهma عlى نbyina mحamd وعlى آlih وصaحbه وslma تsليimا kaثيirا إlى yوم الdin qala الmؤلف raximh اllah الdrs الرaaبع والأربعuun dersiga afar iyo afartanaad marض الrasuuli slى اllah عalyh وsلم waa xanuunkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu xanuunsaday markii dambena sababu noqday inuu geeriyoodo bada'a maradu rasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulka xanuunkiisu waxa uu bilaabmay fii aakhiri safarin bishii safar aakhirkeedii min asanati alxaadiyata cashara min alhijra sannadii koob iyo tobnaad ee hijrada fastamara rasuulku waxa uu ahaaday mariidan mid xanuunsanaya halaaata cashara yowman saddex iyo toban maalmood ayaa xanuunkiisu uu jiitamayey kaana waxa uu ahaa rasuulku fii ahnaa'iha muddada uu xanuunsanayay dhexdeeda yantaqilu mid guurguura oo dhex wareega ilaa buyuuti aswaajihi ooryihiisii guryahooda walama ishtada maradu rasuulka calayhi salaatu wasalaam xanuunkiisii markii uu adkaaday ee uu cuslaaday ista'danahunna dumarkii waxa uu ka idan dalbay an yumarada in lagu baxnaaniyo fii beyti caaishata gurigii caaisha fa adinna lahu dumarkiina rasuulka waa u ogolaadeen calayhi salaatu wasalaam walamaa tacadara calayhi rasuulka markii ay ku cuslaatay alkhuruuju ila asalaah salaada inuu u soo baxo qaala rasuulku wuxuu yidhi muruu abaa bakrin abuubakar amra oo u sheega falyusalli binnaasi dadka ha tukiyo imaam ha u noqde eh faradiyahu rasuulku abuubakar raalli buu ka noqday faradiyahu calayhi salaatu wasalaam rasuulku abuubakar raalli buu uga noqday khaliifatan inuu beddel ka noqdo oo uu beddelo lahu rasuulka fii xayaatihi intii uu noolaaba oo isagoo nool baabuu raalli uga noqday shaqooyinkiisii qaarkood inuu qabto falamaa samicat ilansaaru ansaari markii ay maqashay biishtidaadi maradih rasuulka xanuunkiisii inuu xoogaystay ijtamacuu fi lmasjidi masaajidka ayay ku kulmeen fa aclama alcabbaasu alrasuula sala allahu caleyh wasalam cabbaas baa markaa rasuulka ogeysiiyey oo u sheegay biijtimaacihim kulankooda wa ishfaaqihim iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida ay ugu waxa weeye ula qeybsanayaan xanuunka iyo culayska haysta fakharaja calayhim arasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayaa u soo baxay macsuuba ra'si xaaluu yahay mid madaxiisu uu duuban yahay yakhudu isagu oo jiidaya birijlayhi labadiisa lugood muttaki'an isagoo cuskanaya calaa caliyin waalfadli cali binu abi aalib iyo alfadlu binu cabaas waalcabaasu iyadoo cabaas binu cabdilmualibna amaamahum hortooda uu socdo xataa jalasa ilaa rasuulku uu fadhiistay fii asfali mirqaati lmimbari mimbarka jaranjarooyinkiisa hoostooda faxamida allaha ilaahay buu mahadiyey wa ahnaa calayhi ilaahay buu ammaanay oo uu ku celiyey mahadda uu mahadnaqayo duma dabeetana qaala waxa uu yidhi yaa ayuha nnaasu dadow balaqanii waxa ii soo gaadhay annakum idinku takhaafuuna inaad ka cabsi qabtaan min mowti nebiyikum nebigiinna geeridiisa fahal khullida nebiyun nebi ma la waariyey qablii aniga hortay fii man bacata ambiyadii ilaahay uu soo diray dhexdooda ma jiraa nebi waaray oo nolosha weligiiba soo taagna fa ukhallada fiikum si anigana dhexdiinna laydin waxa weye la iigu waariyo alaa innii anigu laaxiqun waxaan gaadhayaa yoon haleelayaa birabbii rabbigay wa innakum idinkuna laaxiquuna bii waad isoo haleeli doontaane fa uusiikum waxaan idiin dardaarmayaa bilmuhaajiriina alwaliina muhaajiriintii hore khayran khayr baan idiin dardaarmaya iyo inaad wanaag uwaxbay u samaysaan oo u samafashaan darsigani waxa uu ku saabsan yahay ama uu ka warramaya waa maradu rasuuli sala allahu aleyh wasalam waa xanuunkii nebi moxamed caleyhi salaatu wasalaam uu ku dhiman doono rasuulku calayhi afdalu salaati waatamu atamu tasliim xanuunkani waxa uu ku bilaabmay sanadii koob iyo tobnaad ee hijrada bishii safar aakhirkeedii ama gebagabadeedii isla maalintaa uu ku bilaabmay sida caaisha ay warinayso radia allahu canha rasuulku wuxuu ka soo laabtay ama uu ka soo noqday baqiic waxay tidhi anigoo madaxu xanuunaya ayuu yimi deeta waxaan ku idhi waa ra'saah alla madaxa ee xanuunaya markaasaa rasuulkuna wuxuu igu yidhi bay tidhi wa ana aquulu ana waa ra'saah laftayda madaxaa la iga haya waan xanuunsanaya ah, rasuulka calayhi salaatu wasalaam madax xanuunkaasaa ku bilaabmay ilaa xanuunkii uu xoogaystay muddadaa uu xanuunsanayay waa muddo saddex iyo toban maalmood ah ayaa xanuunkaasi uu jiitamayey rasuulku calayhi salaatu wasalaam intii hore isagoo xanuunsanaya ayuu haddana guryihiisa iyo ooryihiisa dee marba guri tegaya wuxuu ilaalinayay kalkii iyo hoyaatinkii shareecadu ay fartay gurigii maymuuno markuu soo gaadhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo wareegii maymuuno uu soo gaadhay ayaa dabeetana uu ka codsaday dumarkii inay u ogolaadaan in lagu baxnaaniyo guriga caaisha radia allahu canha intaa ka horna wuxuu rasuulku ku tiraabayey hadallo uu ku dareensiinayo ama dumarka uu ku dareensiinayay in guriga caaisha ay ogolaadaan waxa uu lahaa ayna ana hadan berritana xaggeen u leeyahay gurigeen u leeyahay caaisha radia allahu canha gurigeeda rasuulku muxuu ku doorbiday marka lasoo koobo caaisha waxay ahayd dumarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam tii uu ugu jeclaa oo markii dee la weydiiyey dumarka yaad ugu jeceshahay rasuulku wuxuu uhi caaishaan ugu jeclaha ragga markii la su-aalay wuxu uhi aabbaheed baan ugu jecelahay waa abu bakar radia allahu canhu qofkuna xaaladaha xanuunka iyo culayska uu dareemayo dadyowga qaarkood buu jecel yahay agjooggooda oo laga yaabo in xataa culayska xanuunkee uu dareemayo inay ka yara fududaato markay dadkaasi la joogaan marka caaisho maadaama rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu jeclaa in agteeda lagu baxnaanayo oo gurigeeda uu iska joogo intaa uu xanuunsanayana waa jeclaaday rasuulku calayhi isalaatu wasalaam caaisha waxyaabaha rasuulku uu ku doortay waxay ka muuqataa sidii ay ula dhaqmaysay ee ay ula tacaalaysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam xanuunkiisa oo marna guriga kamay bixi jirin rasuulka marna kamay tegi jirin ilaa rasuulku uu ku naf baxay iyadoo laabta ku haysa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam markaasi si yaroo fudud rasuulku guriga caaisho umuu dooranine yacni waxa uu ogaa qiimaha ay leedahay iyo waxa weeye dee fariidnimadeeda dhinac walba dee rasuulku waanu jeclaa calayhi salaatu wasalaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam intii hore sidaa guryahaba uu marba guri u tegayay baa salaadaha laftoodana aanu uga maqnaan jirin isagoo xanuunsanaya oo saxaabada uu tukanayay ilaa markii dambe xanuunkii uu ku adkaaday oo uu ku cus yani waxa weeye culaysku sii kordhay rasuulkana ay ku adkaatay inuu soo baxo calayhi salaatu wasalaam markaasaa wuxuu amray markaa in abubakr dadka uu tukiyo oo imaam uu u noqdo rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaa markaa xanuunku aanu ku sii cuslaan oo ka mida maalmihii ugu dambeeyey ee uu soo baxaba dardaaran buu saxaabada siiyey dardaanada dardaaranada qaarkood gaar bay ahaayeen qaarna kuwo caamoo guud bay ahaayeen oo ragga qaarkood si gaaru ula hadlay cuhmaan binu cafaan oo kale gaar buu ula dardaarmay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii kulahaa lahaa munaafiqiin baa waxay dooni doonaan sharafta iyo qiimaha ilaahay ku siiyey inay kaa siibaane ha ka yeelin ilaa aniga aad ila kulmayso si gaaruu cuhmaan ula hadlayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam si guud saxaabada uu u dareensiiyey geeridiisu inay soo dhowey ama waxa weeye dee ay u diyaar garoobaanba oo khudbadihii uu jeediyey ugu dambeeyey waxaa ka mid ahay ina cabdan khayarahu allahu bayna an yu'tiyahu zahrata addunya maa shaaa wa bayna maa cindah fakhtaara maa cinda allah addoon baa ilaahay waxa uu kala dooransiiyey adduunyada iyo dhaldhalaalkeeda inta uu rabo in laga siiyo iyo waxa ilaahay agtiisa yaalle ee nicam ah markaasaa addoonkaasi waxa uu doortay waxa ilaahay agtiisa yaalla saxaabadu hadalkaa aada umay fahmin xilliga waxaa fahmay abu bakar radia allahu canhu wa waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadalladiisa aad buu u fahmi jiray suxbo dheerna waa ka dhexaysay faham gaarna wuu u lahaa hadalka rasuulka iyo habdhaqanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam abubakar wuu ilmeeyey saxaabadu waxay isweydiiyeene la yaabeen oo wartalow odaygan abubakar maxaa ka oohinaya hadduu addoonkii la kala dooransiiyey labadaasi uu doortay maa cinda allah dee waa arrin iska caadiye abubakar maxaa talow helay marka abubakrin radia allaahu canhu hadalkaa rasuulka wuxuu kala soo baxay in rasuulka calayhi salaatu wasalaam geeridiisii ay soo dhowday iyo in waxa weeye uu sii socdo fahamkaasina abubakar buu gaaru ahaa ragga kale may fahmin rasuulku alayhi salaatu markaa abubakr wuxuu ugu jawaabay isagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam la hadlaya fadaynaaka biaabaa'ina wa ummahaatina ya rasuula allah rasuulka ilaahayu aabbayaasha iyo iyo hooyooyinka ayaanu kugu furanay macnaa dhibaatadii adiga ku gaari lahayd iyaga ha gaadho adigaa cid walba ka horeeyo ka mudan rasuulku calayhi salaatu wasalaam abu bakrin sida riwaayaadka qaarkood tilmaamayaan markuu ilmeeyey waa kii lahaa ina allaha itakhadanii khaliila kama itakhada ibraahiima khaliila walow kuntu mutakhidan min ummatii khaliila latakhadtu abaa bakrin khaliila ilaahay wuxuu iga dhigtay khaliil miduu aada u jeceli oo darajadaasuu ilaahay i gaadhsiiyey walow kuntu mutakhidan min ummatii khaliilan latakhadtu abaa bakrin khaliila ummaddayda qof ka mida haddaan ka dhigan lahaa ama gaadhsiin lahaa darajadaa khullada abubakar baan ka dhigan lahaa buu rasuulku leh alayhi isalaatu wasalaam waa qiimeyn rasuulka abubakar uu qiimeynayo waxyaabaha rasuulku saxaabada uu kula dardaarmay waxay culimmadu ku soo koobaan saddex qodob inuu maalintaa rasuulku kala hadlay saxaabada waxyaabaha uu kala hadlay waxaa ka mid ahaa ikhraaju lmushrikiina min jasiirati alcarab gaaladii in laga saaro jasiiradda carbeed oo aan loo ogolaanin waxaa kaloo rasuulku saxaabada uu kula dardaarmay ijaazat lwufuud wufuudda u imanaysa ee islaamnimada qaadanaysa ee meelaha kala duwan ka imanaysa in la sharfoo la maamuuso oo iyo sahayba la siiyo qodobka saddexaad waxaa lagu sheegay walow dee ibnu cabaas uu ilaaway qodobka saddexaad wuxuu ahaa in ciidankii usaama diyaarintiisa iyo inuu sidaa ku socdo oo halkii rasuulku ugu talagalay ciidankaasi iyo shaqadii loogu talagalay uu soo qabtay inuu rasuulku ku dardaarmay calayhi salaatu wasalaam haddaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii ansaari ay maqleen in xanuunkii ku adkaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrinkiisa iyagoo ka tashanaya masaajidka isugu yimaadeen markaasaa rasuulkana calayhi salaatu wasalaam lasoo garbagalay oo masaajidka la keenay kadibna sidaa sheekhu inoo tilmaamaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam mimbarka hoostiisa ayuu fadhiistay jaranjaradii mimbarka hoosteeda markaasaa dabeetana wuxuu kala hadlayaa ansaartii inaan waxa weeye dee nebina waaraynin cid adduunyadan ku waartayna aanay jirin nebi kastoo la soo dirayna maalin uun adduunyadan uu ka dhaqaajiyey waxaa kaloo rasuulku saxaabada uu kuyuhi waa arkaysaan wax ay gaadhay ee xanuun ah waayo rasuulku wuxuu sifeeyey xumadda ku dhacday ee haysatay saxaabaduna way sifeynayaan waxay leeyihiin maryihii uu huwanaa dusha marka laga saaro gacanta laguma hayn karayn dusha yani kulayl daraadi rasuulkuna wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam xumadday haysaa waxay u dhigantaa laba qof oo idinka idinka mida xumadda ku dhacda ayay u dhigantaa oo dee dadku siday u kala qiimo badan yihiin baa culayska iyo dhibaatooyinkuna ugu kala badan yihin sida rasuulku alayhi isalaatu wasalaam uu tilmaamay wa ashaddu balaa waa alambiya ayaa ugu imtixaan adag waxaa ku soo xiga maxay saalixiinta iyo dadka wan wanaagsan sida loo kala wanaag badanyay baa imtixaankuna u kala badanyay waayo qofkani biqadri iimaanihi baa dee waxa weeye dadka qaarkood baa laga yaaba haddii culaysyada qaarkood ay ku dhacaan diintaba inay ka baxaan qaarkoodna waa ku sabraya imtixaanaadka faraha badanna kama dhigna qofkan inuu ilaahay nacay inaga dadka qaarkood baa u haysta qofku haddii xanuunada iyo culaysyadu ku yaro farabataan ama inuu isuba arkaba inuu habaar ku dhacay ama dadkuba ay yidhaahdaan alla waxa uu galabsaday weyna muxuu dembi galay maxaa laga goynaya talo macnaa waxay u haystaan sida loo kala culays iyo imtixaan badanyay in malaha loo kala dhib badanyay waana cagsiga oo qof walba qadarka iimaankiisa ayunbaa fit imtixaankuna uu noqda ilaa caafimaadkana waa lagu imtixaamaya xanuunkaa lagu imtixaamaya lakin hadda waxaan ka hadlaynaa culaysyada xanuunadu ka mid yihiin dhibaatooyinku waxay dadka ugu kala badan yihiin siday iimaankooda u kala xoogan siday u kala wanaagsan yihiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam dardaaranka markaa saxaabada uu siiyey waxaa ka mid ahayd ansaartiina gaar buu ugu dardaarmay in la ilaaliyo muhaajiriinta laftoodii iyo raggii hore soo hijroodina gaar in loo ilaaliyo rasuulku dardaarmay calayhi salaatu wasalaam oo dardaaranada uu siinaya ansaar waxaa ka mid a ah, xataa intii aanu xanuunsaninba ka hor in laga badsan doono oo hadday maamul tahay iyo haddii mas-uuliyad tahayba inay dhici doonto ahar ah ama wax sadgursi u eg ay arki doonaan rasuulku wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam iska sabra ilaa darkayga aan isugu imanayno aad ila kulmaysaan waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay in laga badan doono ansaar marka ay safraan ay dulqaataan marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam dardaarano badan buu jeediyey ah, cabaas binu cabdilmualib wuxuu ka mid ahaa raggii markuu rasuulka qiimeeyey xaaladiisa cali binu abi aalib buu u yeedho wuxuu ku yihi calow rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu dhimanaya geeridiisii baa taagan ma aha inuu waxaan maqan ogi laakiin qiimaynta iyo markii uu eegay ay wax u socdaan ayuu waxa weeye ay jawaabtaasi u soo baxday weliba wuxuu lahaa waxaan garanayaa reer cabdulmualib markay dhimanayaan wejiyadoodaan aqaana macnaha dee xanuunadu markay iyo xanuunkay ku baxayaan iyo astaamo badan baan usoo joogay buu leeyay marka wuxu uhi mualifku raximah llah bada'a maradu rasuuli sala allahu alayhi wasalam rasuulka xanuunkiisu waxa uu bilaabmay fii aakhiri safarin fii awaakhiri safarin bishii safar aakhirkeedii min asanati alxaadiyata cashara min alhijra sanadii koob iyo tobnaad ee hijrada fastamara rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu ahaaday mariidan mid xanuunsanaya oo xanuunkiisu joogta ayuu ahaa halaaata cashara yowman saddex iyo toban maalmood kaana fii ahnaa'iha saddex iyo tobanka maalmood dhexdooda rasuulku waxa uu ahaa yantaqilu mid dhex wareega ilaa buyuuti aswaajih ooryihiisa guryahoodu dhex wareegayo kalkii iyo hoyaatinkii buu ilaalinayay walama ishtadda maraduh rasuulka calayhi salaatu wasalaam xanuunkiisu markii uu darnaaday ista'danahunna rasuulku dumarkii waxa uu ka fasax iyo idan dalbay an yumarada in lagu baxnaaniyo fii beyti caaisha gurigii caaisha radia allahu canha faadinna lahu rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa u ogolaadeen walamaa tacadara calayhi rasuulka markii ay ku adkaatay alkhuruuju ila asalaa salaada inuu usoo baxo dadka uu tukiyo qaala rasuulku wuxuu yidhi muruu abaa bakrin abu bakar amraa u sheega falyusalli binnaasi dadka ha tukiye faradiyahu calayhi salaatu wasalaam rasuulku abuu bakr raalli uga noqday khaliifatan inuu noqdo mid bedela lahu rasuulka fii xayaatihi intii uu noolaaba oo bimacnaa salaadaa rasuulku yihi abuubakar ow dadka tuki macnaheedu waa booskiisii buu galay dee abubakar macnaheedu waxa weeye ku dhigan tahay mar haddii rasuulku uu raalli uga noqday inuu imaamata salaa dadkii uu tukiyaba abubakar iyadoo rasuulku noolayay waxay taasi daliiliya astaan iyo calaamad u tahay in khilaafadana yacni waxa weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam abubakar waxa weeye u diyaarinayay falamaa samicat ilansaaru ansaari markii ay maqashay biishtidaadi maradi rasuulka xanuunkiisii inuu adkaaday ijtamacuu fi lmasjid masaajidka ayay ku kulmeen fa aclama alcabbaasu cabbaas baa wuxuu u sheegay alrasuula sala allahu calayh wasalam rasuulka biijtimaacihim kulankooda wa ishfaaqihim iyo siday rasuulka calayhi salaatu wasalaam ula tiiraanyaysan yihiin xanuunkaa hayana ay ula qaybsanayaan ay ugu dabacsan yihiin fakharaja calayhim arasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ayaa u yimi oo u soo baxay waxa weeye ansaar macsuuba ra'si iyadoo madaxiisu duuban yahay oo dee madaxa mare iskaga xidhay xanuunka daran awgi yakhudu isagoo jiidaya birijlayhi labadiisa lugood muttaki'an isagoo cuskanaya oo ku dangiigsan calaa caliyin waalfadli cali bin abi aalib iyo alfadlu binu alcabaas walcabaasu iyadoo cabbaasna amaamahum hortooda uu socdo xataa jalasa ilaa rasuulku uu fadhiistay fii asfali mirqaati lmimbari mimbarka jaranjarooyinkii laga fuulayay hoostooda faxamid allaha ilaahay buu mahadiyo u mahadnaqay wa ahnaa calayhi waa ammaanayo waa ku celceliyey mahadda uma dabeetna qaala waxaa uhi yaa ayuhanaasu dadow balaqanii waxaa soo gaadhay annakum idinku takhaafuuna inaad ka warwar qabtaan min mowti nabiyikum nebigiinna inuu dhinto fahal khullida nebiyun ma la waariyey nebi qablii aniga iga horreeyey fii man bacaa allah kuwii ilaahay soo diray ambiyada ahaa cid ka midoo iga horraysay oo la waariyey ma haysaan fa ukhallada fiikum si anigana dhexdiinna laydinkuala iigu waariyo oo aan u joogo alaa hoy innii anigu laaxiqun birabbi rabbigay ayaan haleelayaa oo aan la kulmaya wa inakum idinkuna laaxiquuna bi aniga ayaad isoo haleelaysaane fa uusiikum waxaan idiin dardaarmayaa bilmuhaajiriina alawaliina muhaajiriintii hore khayran khayr baan idin dardaarmaya iyo wanaag inaa u samaysaan as'ila mataa bada'a maradu rasuuli sala allahu calayhi wasalam goormo ayuu bilaabmay xanuunkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam kam yowman istamara mariida intaa in leegama mise maalmood ayaa rasuulka xanuunkiisu uu socday maadaa facala rasuulku muxuu sameeyey lama shtada maraduh markii xanuunku ku adkaaday maadaa facala rasuulku muxuu sameeyey lama tacadara calayhi lkhuruuju ila salaa markii ay ku adkaatay salaada inuu u baxo dadka uu tukiyo maadaa facalat ilansaaru ansaari maxay samaysay lamaa samicat markii ay maqashay bishtidaadi maradi rasuuli sala allahu aleyh wasalam rasuulka xanuunkiisa inuu adkaaday hal kharaja ilayhim rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku ma u soo baxayo ansaar markaa ay kulmeen ma u yimi wailahuna naktafii sala allahuma cala nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbih waslama tasliima kaiira